isaga alkhabaru xadiidkii alsaxiixu ee saxiixa ahaa can rasuuli illahi sal alay wasalam rasuulka xaggiisa uu kaga soo arooray fii qowlihi odhaahdiisa uu nabigu yidhi sal lla alay wasalam innakum idinku tarawna waxaad arki doontaan rabbakum rabbigiin baad arkaysaan kamaa sida tarawna aad u aragtaan oo kale alqamara dayaxa oo leylata albadri dhammaystirnaanta habeenkeedii jooga yacnii habeenkuu dhammaystiran yahay dayixii oo jooga sida aada u arkaysaan sidaa si la midaad rabbigiin u arkaysaan subxaana wa tacaala xadiidka bukhaari baa soo saaray min xadiidi jariir bni cabdillaahi albajali wuxuu sheekhu yidhi marka watashbiihu shabihiddu xadiidka waxaa ku soo arooray laba arrimood baa la isku shabahaya aragtida yacni waxa weeyaan aragtida alle ayaa waxaa lagu shabahayaa aragtida dayax ee xadiiska macnihiisu ma aha in laysku shabahayo labada la arkayo oo dayixii iyo alle layskuma shabahayo ee waxa laysku shabahayo waa labada aragti wey aragtida aad dayaxa arkaysaan iyo aragtida aakharo rabbigiina aad arki doontaan labadaasaa isshabaha laakiin dayax iyo alle isma shabaha saasa macnaha macnahaasuu caddayn rabaa wuxuu idhi watashbiihu shabihidda iyo ekaysiintu waqaca wuu dhacay lilru'yati buu u dhacay aragtida biru'yati ru'yada kale lagu shabbahayo ah, yacni waxa weeyaan aragtidaa aragtida lagu shabahaya laa lilmar'iyi uma dhicin kan la arkayo oo bilmar'iyi lagu shabafo ka la arkayo kale walakhbaaru axaadiista alwaaridatu ee soo aroortay fi ru'yati ku soo aroortayna mukharajatun mid la bixiyey wey fii kitaabi kitaabu kitaabulintisaar baa lagu soo saaray bituruqihaa jidadkeedii oo dhan ah, iyadoo jidadkeedii wadata iyo asaaniideedii ayib marka yacni watashbiihu waqaca lilru'yati biاlru'ya labada aragtiyood baa laysku shabahayaa shabbahayaa laa lilmar'iyi bilmar'iyi ka la arkayo kala arkayo laguma shabahayo kan adduunka aan ku arkayno ee macnaha waxa weeyaan dayaxa ah iyo alla oo aakhare lagu arki doono labadaas oo la arkayo ma aha waxa laysku shabahayo ee waxa laysku shabahayo waxa weeyaan waa aragti iyo aragti wey aragtida dayaxa la arkayo iyo aragtida aakhara alla la arki doono labadaasaa la isku shabahaya oo nabi isku shabahaya salawatu rabbi waslamu caleyh saas way macnaha ayb masaladan marka masalatu ru'ya ru'yat ullahi tabaaraka wa tacaala fi alaakhira adduunka alla subxaanahu wa tacaala laguma arki karayo saxaabadu iyo salafku waxay ka doodeenuun nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi rabbigii ma arkay leylata alisraa walmicraaj masaladaasoo <clears throat> masalo khilaafiye ahayd fii cahdi salaf sawaabkuna uu yahay inuusan nebigu arkin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sida xadiidka ku cad masaladaasi waa middaas amaa nebiga ciddii inta ka soo hadhay taa markii laga yimaado alla subxaana wa tacaala adduunka inta la joogo lama arki karo maxaa yeelay xadiis saxiixa fii saxiixi muslim ayaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam lan tarow rabbakum xataa tamuutu rabbigiin ma arki kartaan ilaa aad ka dhimataan bini aadamku hadda qaabku u abuuran yahay iyo qaab dhismeedkiisu waa qaab daciifa ma xamili karo ilaahay aragtiisa subxana wa tacaala saas daraaddeed nebiyullaahi muusa calayhi asalaam markuu rabbigii ka codsaday oo yidhi arinii andur ilayka ilaahu itusi aan ku fiiriye waxaa lagu yidhi lan taraanii walaakin undur ila aljabal baa layidhi ee arki mayside waxaad fiirisaa baa layidhi buurta fiiri lan taraanii walaakin undur ila aljabal fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii baa layidhi haddii uu buurtaasi meesheeda kusii sugnaato waad arki doontaa baa layidhi فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا رب سبحانه وتعالى مركو اسمو تشيي بورتي قدر أنمله باكوسا أورت الروايات وحيرب اسمو تشيي رب سبحانه وتعالى بورتي وحي نقطي إيضا النمب واب الشيدان تبي واب بورتي نبي موسى عليه السلام مركو مشهد كأركي واب الصحيبه waaba saaxiiba sida rabbi subxana wa tacala qur-aan ku sheegay falamaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayka ilaahu waa kuu soo noqday marka meeshaa waxaa ka cad buuraha ayaan xamili karaynin ilaahay subxaana wa tacaala inay arkaan bini aadamka qaab dhismeedkiisa iyo qaab abuurka hadda uu abuuran yahay ma xamili karo marka inuu ilahay arko subxana wa tacala wabitaali ma dhici karto adduunka laguma arkan alla subxana wa tacala inta adduunka la joogo taasi waa mid ma lagu riyoon karaa xadiid baa ku sugan inuu nebigu yidhi sal alla alay waslam ra'aytu rabbii rabbigay baan ku riyooday buu nebigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkaasi isagana waa xadiid sugan culimmada salafka qaar ka midana way qabaan oo way yani wax weyaan way rajaxayaan in ilaahay subxaana wa tacaala riyo lagu arki karayo ayib taa markaan intaa kaga nimaadno masalada inoo guntani taa ma ah masalada inoo guntani waxa weeyaan aakharo alla subxaana wa tacaala aragtida lagu arkayo wey ayib in ilaahay subxaana wa tacaala aakhare lagu arki doono dadka ahliliimaankii rabbigooda ay arki doonaan waxaa ku soo arooray oo ku tusaya qur-aanka sunnada nebiga sal alla lay waslam ee mutawaatirka ah iyo ijmaaca salafka ibnu lqayim caleyh raxmatullah fii kitaabihi xaadi alarwaax ila bilaadi alafraax wuxuu yidhi dalla alqur'aanu wasunnatu almutawaatira waijmacu alsaxaabati wa a'immatu alislaami wa hadalbu meesha macnaha dheer baa ku jira akhiiran wuxuu yidhi calaa ana allaha subxaanahu watacaala yuraa yowma alqiyaamati bilabsaari cayaana kama yura alqamaru leylata albadri saxwa wa kamaa tura ashamsu fi dahira buui qur-aanku wuxuu ku tusay buuhi sunnada nebiguna ay ku tustay ee mutawaatirka ah saxaabada ijmaacoodii iyo a'imatu lislaam ijmaacoodii iyo ahlulxadiidka ijmaacoodu intaasuba waxay ku tuseen alla subxaana wa tacaala maalinta qiyaamada in indhaha lagu arki doono indhaha maxaa loo dabadhigaya mu'alifkuna waa inoo dabadhigay biabsaarihim buu ina yidhi indhaha waxaa loo dabadhigayaa qolyo waxaa jira yidhi waa la arkayaa laakiin aragtidu waa aragtida qalbiga qalbiga arkaya oo macnaha waxa weeyaan muctasilada iyo ashaacirada qaar ka mid iyo halkaa mari doona qolyahaasaa marka laga ixtiraazaya qolyaha madhabkooda baa meesha laga saarayaayo ilaahay indhaha lagu arkaya subxana wa tacala madaxa ku yaalla ayib sida dayaxa loo arko oo habeen habeenuu dhammaystiran yahay jooga afariyo tobnaadkaoo kale weliba ayna daruuri ka sokaynin sida qoraxda loo arkayo oo joogta fi dahiirati hadhkii joogta hadhsimadii joogta waa xilligay ugu muuqasho badanta ayb ibnuqayim hadalkiisaas wuxuu kutusayaa marka mas'aladu inay saddexduba isku raaceen qur-aanka sunnada iyo ijmaaca salafka ayib qur-aanka aayadaha kutusaya waxaa ka mid a ee ku cad wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira wujuuhun wajiyaal yowmaidin maalinkaas qiyaamada naadiratun mid dhalaalaysa wey barwaaqaday haysato waa iftiimaysa ilaa rabbihaa rabbigeed xaggiisana naadiratun mid fiirinaysa ilaahay bay fiirinaysa yacni laba arrimoodba nas bay ku yihiin in aragti laga wado aragtida isha ee naadirada aan sugid laga wadin waa midda koobaadee horta waxa laga hadlayo wujuuh wey naadirada waxa loo tiiriyey waa wujuuh wejigana sugid lama yidhaahdee wejiga haddii nadaro loo idaafeeyo oo loo tiiriyo fiiro unbay noqotaa isha ah hawaa qariino midda kale naadiratun ilaa baa lagu gudbiyey nadara ilaa haddii laga dambaysiiyana fiirada ishay noqotaa haddii ilaada laga gooyo macaani kale imaanaysa macnaa nadara sugid iyo macaani kale ku imaan karaysa laakiin ilaa haddii la daba dhigo tatacayan in laga wado aragtida isha in laga wado saas daraaddeed waa fiirada isha ayay ku cadday aayadda labaadi waxa weeye liladiina axsanuu alxusnaa wa ziyaada liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga sameeyey alxusnaa tii ugu wanaagsanadoo jannada laga wado wa ziyaadatuna way u sugnaatay dheeraad jannada wax dheeraadka ana waa leeyihi nebi maxamed baa ku fasiray sal lla alay wasalam ziyaadadaasi inay tahay annadaru ilaa wajhihi alkariim tabaaraka watacaala wejiga ilaahay oo la fiirinaya inay tahay iyo daawasho ilaahay ay daawan doonaan buu nebi maxamed ziyaadadaa ku fasiray salawatu rabbi waslamu calayh sida xadiidka saxiix muslimka ee noo soo socda uu sheegay macna ayib waxaa ka mid a culimmadu aayadaha ay u deliishadeen aayadda kallaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun yacni ciqaabta uu aakhre ciqaabayo markuu sheegayo wuxuu sheegay inuu alle iska xijaabayo kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun maalintaa rabbigood waa laga xijaabaya arki maayaan waa ciqaab marka waa lagu ciqaabaya haddii alle uu gaalada ku ciqaabay inuu iska xijaabayo waxaa laga fahmayaa inuu mu'miniinta ugu nimcaynayo inuu istusayo o arkaya sidaana waxaa u daliishaday alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah wuxuu yidhi falamaa anxajabahum fi sakti kaana fii hada daliilun calaa anahu anahum yarawnahu fi ridaa mar hadduu alla iska xijaabay cadhada dhexdeeda yacni markuu u cadhooday mar hadduu iska xijaabay arrintaasi waxay daliil u tahay inay alla arkayaan fi ridaa raallinaan raalli ahaanta dhexdeeda yacni markuu raalli ka yahay dadku raalli ka yahay inay arki doonaan maxaa yeelay waa mafhuumulmukhaalafa la yidhahda mafhuumulmukhaalafa qoladan hadduu iska xijaabay kuwan inuu istusayaa laga fahmaya macna ayb ama axaadiista nabiga sal lay waslam ee ru'yada ku soo arooray aakhare in alla la arki doono subxaana wa tacaala oo muminiintu arki doonaan waa mutawaatira sida ibnuqayim uu soo guuriyey muxadiiin kalena ay soo guurinayaan waxaa ka mid ah xadiidka bukhaari ee mualifku qaar ka mida ah matniga inoogu sheegay min xadiidi jariir bni cabdillahi albajali wuxuu yidhi kunna juluusan cinda nabiyi sal lay waslam nebiga agtiisaan fadhinay buui id nadara ila alqamari leylata albadri markaasuu wuxuu fiiriyey dayixii oo habeenku dhammaystiran yahay jooga markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam inakum satarawna rabbakum kama tarawna hada alqamar rabbigiin baad arki doontaan sidaad dayaxan u aragtaan ayb laa tudaammuuna fii ru'yatihi isku cidhiidhyi maysaan aragtida yacni dayax habeenuu dhammaystiran yahay jooga haddii la yidhaahdo ha la fiiriyo nin walba meeshuu taagan yahay buu ka arkayaa in lays laiscidhiiriyo oo laisriirixo war iga durug annahaan fiiriyo bal aduguna ii bannee war waad fiirisay bal waxyar anigana jaanis si uma baahna soo ma yacni ruux walba meeshaa uu taagan yahay buu ka arkaya kadalika allah subxaanahu wa tacaala ru'yada ru'yada saasaa loogu shabahayaayo alla aragga aada arkaysaan midaad isku cidhiiriyaysaan ama isku dhibaysaan meehe ruux walba meeshiisuu ka arkaya wey macanaa ayib nebigu wuxu uhi sal lay slam marka fain istatactum an laa tuglabuu cala salaatin qabla tuluuci shamsi wa salaatin qabla alghuruubi fafcaluu war hadday sidaas tahay haddii aad kari kartaan inaan laydinka tan badanin salaad qoraxda soo bixitaankeeda ka horraysa iyo salaad qoraxda dhicitaankeeda ka horaysa sameeya buu nebigu sal lay slm labadaas salaadood yaan laydinka adkaanin waxaa laga fahmayaa ilaahay ru'yadiisa subxaanahu wa tacaala yacni acmaasha iyo taacaadka lagu muto salaada casar iyo salaada subax oo la ilaaliyo yaa ka mid a ah. saas maana ayb xadiikaasi riwaayaat kalena wuu leeyahay waxaa ka mid a ah xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi abi hurayra nabiga waxay ku yidhahdeen saxaabadu yaa rasuula allahi hal naraa rabbanaa yowma alqiyaama rasuul ilaahay oo rabbigana ma arkaynaa maalinta qiyaamada markaasaa rasuulku wuxu uhi sal lla lay slam hal tudaaruuna fi lqamari leylata albadri waxay yidhahdeen maya markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay slam fahal tudaaruuna fi shamsi laysa duunaha saxaab yacni dayax dhammaystiran layskuma dhibo araggiisa kadalika qorax aan daruuri ka sokaynin waa la mid markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay waslam fainakum tarawnahu kadalika saasoo kalead alle u arkaysaan subxaana wa tacala isagana bukhaariiyo muslim aa soo saaray mualifku marka wuu inoo cadeeyo wuxuu yihi ru'yada labada ru'yo ayaa laysku shabahayaa ee labada mar'i ma ah labada mar'i ah ma aha waa kaan caddayno waxaa laga wadaa alle iyo dayaxa ama alle iyo qoraxda layskuma shabahayo tashbiihu wuxuu dhacayaa bayna alru'yati waalru'ya oo labaduba yacni waxa weeyaan ah afcaaluulcibaad ah yacni aragtidan dayaxa aada hadda fiirinayno waa ficilkeenna wey aragtida aan aakhare alla fiirinaynana waa ficilkeenna wey labada ficil baa laisku shabahay labadaa ficil baa laisku shabahay amaa labada la arkayo oo midna adduunka uu yahay oo dayaxa iyo qoraxda ah midna aakhare uu yahay oo rabbi ah subxaana wa tacaala labadaasi marnaba layskuma shabihin tashbiihuna dhankaa uma dhacayo maxaa yeeley waxaa inoo yaalla laysa ka milihi shay-un wa huwa samiicu albasiir maba dhici kartaba ilaahay makhluuqkiisa in laisku shabaho wax suroobi kara maaha waxaa ka mid ah axaadiista kutusaysa allah aragtiisa subxaana wa tacala aakhare in la arki doono xadiidka fii saxiixi muslim min xadiidi suhayb nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam idaa dakhala ahlu ljannati aljanna ahlu jannuhu markay jannada galaan ayaa yaquulu llahu tabaaraka wa tacala allah wuxuu turiiduuna shay-an asiidukum ma rabtaan aan idin kordhiyo ما انت اسا انكم مس السياده درتان وحما يدين كو دراوي مركاسا وحي ادونيان الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنه وتنجي و... وتنجينا من النار وتنجينا من النار وتنجي و الم تدخلنا الجنه وتنجينا ها وتنجينا من النار ميادا وجيدا ندع عدينين بأولانيا وجلد آذان نقلنين نارنا آذان نقبت باذنين محابا نو الله بمال معنى haddiiba aad wejiga nagana caddaysay jannana na geysay naarna aad naga badbaadisay siyaadada noo laabani maxay tahay yani waaba qanceenba intaasaaba ku filaatayba ayib wuxuu nebigu uri sal ly waslam fayakshifu alxijaaba famaa ucطuu shay-an axaba ilayhim min alnadari ilaa rabbihim caza wajalla markaasuu ilaahay xijaabka iska faydaya leanna ilaahay iyo khalqigiisa xijaab baa u dhexeeya xijaabuhu nuur waa kii xadiisku ah xijaabkaasuu alla faydaya subxaana wa tacaala markuu alle xijaabka iska faydo yacni shay ay ka jecel yihiin ilaahay fiiradiisa lamaba siininba waxa jannada dhexeeda yaalloo dhan ee barwaaqo ah waxaa isku fuuqfuuqsanaya ilaahay oo la fiiriyo oo la daawado subxaana wa tacaala saas daraaddeed waa acdamu nicma oo aakhare loogu tegi doono wey cala aliطlaaq nicmada ugu weyn oo aakhare lagu heli doono waa ilahay oo la daawado weeye subxaanahu wa tacala oo wejigiisa la arko markaasaa nebigu wuxuu akhriyey sal lla lay waslam aayaddii aan soo marnayoo liladiina axsanuu lxusna wa ziyaada markaasuu nebigu ziyaadada wuxuu ku fasiray annadaru ilaa wajhihi tabaaraka wa tacaala axaadiistaasoo dhan oo tawaatur gaadhsiisan ayaa macnaha waxa weeyaan way fara badan yihin axaadiistu laakiin yani intaa baynu kaga gaabsanayna mualifku hal xadiis unbuu isagu ku gaabsaday oo xadiidka jariir bn cabdillahi albajali unbuu qayb ka tilmaamay kadibna wuxuu inugu ixaaleeyey kitaabkiisa alintisaar halkaasaan duruqdoo dhan ku faahfaahiyey kitaabulintisaar waa kitaabkaan soo sheegnayo yani waxa weyaan markaynu soo marayna xadiidu nuzuulna waa kii inoo ixaaleeyey mar labaadna waa ka inoo ixaalaynayo kitaabkaasi lama hayaa laleeyahy waa kitaab weyn taqriiban oo uu mualifku axaadiistan uu macnaha waxa weeye si tafatiran uu macnaha waxa wey ugu soo ururiyo duruqdooda wey macnaha ayib su-aasha isweydiintana waxay tahay marka in ilaahay subxaana wa tacaala aakhare lagu arki doono yaa khilaafsan ahlusunna waljamaca yaa khilaafsan waxaa khilaafsan saddex qolo ama laba qolo dheh nimanka la yidhahdo jahmiyada iyo muctasilada khawaarijta imaamo imaamiyada nimanka la yidhahda raafidada ah qoladan iiraaniyiinta iiraan shiicada intaasi waa isku ra'yi oo waxay qabaan ilaahay inaan la arkaynin lama arkayo leeyihin leanna ilaahay baa la arkaya haddaan idhaahno waxay leeyihiin waxaa ka dhalanaysa jiha in la sugo leanna wixii la arkayo jiha lagu arkaa waa inuu dhinac kaa jiro ilaahay oo dhinac loo sugana waxaa ka dhalanayay dhaheen tashbiih oo khalqigiisoo lagu shabihaa ka dhalanay wabittaali ma jirto wax aragti la yidhaha axaadiistaa mutawaatirka ah yacni waxa weye ganafkay ku duureen way diideen saas way macnaha ayib shubhada ay ku saleeyeen diidanaada waa midaasoo waa shubha caqliya shubha caqliya wey mar walba iyaga waxa weeyaan caqligaa kala horreeya iyo dilaalat lcaqli baa kala horreysa dilaalat nas ama naskaasi aayad ha ahaado ama xadiid ha ahaado mutawaatir ah laakiin caqliga iyagu waxay dejisteen iyo qawaaciddoodii yacnii ay ku magacaabeen qaciyaadka ku magacaabeen hadduu khilaafo waa radinaya ee khilaafsan ahlu sunnaha fii mas'alati ru'ya waa nimanka la yidhahdo ashaacirada waxaa caanoo la yaqaanaa ashaaciradu inay mas'aladan ku waafaqsan yihiin ahlu sunnaha laakiin yacni markii madhabkooda la xaqiijiyo si fiican laysu dultaago madhabka muctasiladuu ku dhowaanaya ama la mid noqonaya waxay qabaan ru'yada way sugaan oo waxay leeyihiin aakhare ilaahay waa la arkaya laakiin waxay daba dhigaan yuraa bilaa jiha waa la arkayaa laakiin jiho la-aan jihada waxay ay diidayaan martaqana waa masaladan ka soo hadallayoo culuwigii ilaahay iyo sarrayntiisii maadaama ay diideen bay mas'aladan markii la yimid baa waxay yidhaahdeen haa aragtida in la arkayo waa sugaynaa laakiin kor buu kaa jiraayo isagoo korkoo kaa jiraad arkaysaa ma jirto iyadu waxay sugeen marka ru'ya bilaa jiha ru'ya bilaa jihana wax suuroobi kara maba la laleeyahy waxaa lagu radinayaa shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah ayaa si fiican warkooda u dabagalay waxaa horta lagu radinayaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu kor jiro inuu kor jiro waa kaan soo marnay ijmaaca salafka iyo a'immada ku dureersaday kelimatuljiha sideedaba isticmaalkeeda yacni waxa weeyaan kama soo aroorin salafkii ridwaanullaahi calayhim mayna isticmaali jirin isticmaalkeeda haddii la isticmaalana allahuma taxaawi baa macnaha soo arooriyay isagana waa lagu tacqiibiyey marka isticmaalkeeda kelimatu ljiha nafyan wa ihbaatan isticmaalkeedu mau fiicno leanna ma soo aroorin laa fi lqur'aan walaa fi sunna nafyuha walaa ihbaatuha amaa haddii la helo wadaad isticmaalay waxaa la leeyahay ahbit ama waxaa lo odhanayaa fasil cadde maxaad ula jeedaa jihada markay anfinayaan oo ay jihada ay qolyahan dawaa'ifta iyo firaqu jihaday anfinayaan waxay ula jeedaan ayagu nafyu culuwi illaahi tabaaraka wa tacala wa irtifaacihi cala alcarsh ilaahay culuwigiisay ku inkirayaan way kuu qarinayaan marka ah, way kuu qarinayaan laakiin waxay ula jeedaan ilaahay kor ma jiro marka qoladani waxay yidhaahdeen ru'yada waa sugaynaa laakiin bilaa jiha saas yidhahdeen waxaa lagu radiyana marka koobaad horta ihbaatu culuwi illaahi salafka biijmaacihim bay ku sugantaha waa mid bal muxaqiqiinta ashaacirada waa kan soo sheegnay abulxasan alashcari iyo ninkale lalakaa'i iyo yacni waxa weeyaan dhammaantood inay sugayaan ilaahay subxana wa tacala culuwigiisa ta labaadi waxa weeye in aad ru'yada sugtaan aragti inaad sugtaan ilaahay in aakhara la arkayo ta labaadna culuwiga aad diiddaan waa tanaaqud oo waa war iska hor imaanayo isburinaya wey lianna waxa weeyaan yacni ru'yada oo la sugo waxaa ka laasimayaa la leeyahay ithbaatu alculuwi baa ka laasimaysa ma dhici karto waxaan dhinacba kaa jirinba waxaan dhinacba kaa jirinba oo gudahaagana aan ku jirin midigna kaa jirin bidixna kaa jirin korna kaa jirin hoosna kaa jirin araggiisee ku suuroobi karaa ya yacni wax suuroobi kara maba ahaba saas daraaddeed waxaa la yidhi ru'yada haddaad sugtaan oo tidhaahdaan ilaahay aakharo waa lagu arkayaa culuwigina inaad sugtaan waa ka laazimaysa waa lagu ilzaamiyey arrintaa iyada waa lagu ilzaamiyey meelaad ka martaan male wailaa tanaaqud baa warkiina ku dhacay arrinta iyada in talaasumkaasi uu jiro oo ilzaamkaasi uu ashaacirada ku laazimayo aynan kana fakan karaynin waxaa ihbaatiyey oo qiray raazi fakhrudiin araazi baa sugay iyo sidoo kale ghazali fii bacdi aqwaalihi isagan markaasay say u wadeen waxay markii dambe gaadhsiiyeen ashaaciradu inay yidhaahdaan maqsuudka ru'yada waxaa laga wadaa in ziyaadatu inkishaafin yacni ziyaadatu cilmin wa idraag ilaahay qalbiga addoonka wuxuu siinayaa yacni cilmi siyaado ah iyo faydan siyaado ah markaasuu ilaahay wuxuu ka ogaanayaa wuxuusan horay uga ogeyn ru'yadii maxay ku fasireen marka ru'yatu lqalbi waalcilmi bay ku fasireen halkaa markay tageen baa waxaa layidhi idinkiiyo muctasilada maxaa idiin dhexaysa marka bal kala caddeeya idinkiiyo muctasilo maxaa idin dhexeeya markaasaa waxay yidhaahdeen alkhilaafu baynana wa bayna almuctasilati ima lafdiyun wa ima qariibun min allafdi bay dheheen ficlan saas muctasilada marka halkaa masalada inta la xidhxidho halkaa lagu ururiyo iyagiiyo muctasilada khilaafkoodu lafdi inbuu noqonaya saas macanaa oo waxaa ka laasimaysa in ay diidaan culuwiga ilaahay waxaa ka laasimaysa inay ru'yadana diidaan ru'yada oo la sugana waxaa ka laasimaysa culuwiga ilaahay oo la sugo labadaa marka ama wada sugaa la yidhi ama wada diida raganimo weeye ama sida muctasilada waxaad tidhahdaan laa ru'ya walaa culuw ama waxaad tidhahdaan sida ahlu sunnaha ihbaatu ru'ya wa ihbaatu alculuwi qaada laakiin mudabdabnimada daayaa la yidhahda ashaaciray ashaaciray meelna ma jirtaane labareer dhexaadkan daayaa la yidhi labareer dhexaadkan waa tii aanu soo marnay dhowr masalo noocaasoo kalea jirto masalatulkalaam waa anagii inaan soo marnay masalatulkalaam marro fara badan ba waxaa isku dayaya labareer dhexaad inay ka baxaan laba reer dhexaad inay meela ka samaystaanoo ahlu sunnihiina ka yimaadaan muctasiladiina waxoogaa ka soo durkaanoo meel dhex ay samaystaan hadda warku qarsoonaan maayo wixii waa laysla fahmaya marka saas maana ayb ashaaciradu marka in la ilaaqo la yidhaahdo ashaaciradu fii mas'alati ru'yat illaahi fi alaakhira ahlu sunnahay waafaqsan yihiin sax maah in badan baad arkaysaa kutub badan oo ilaaqaysa oo odhanaya meelaha ay shaaciradu ku waafaqeen ahlusunnaha markay tirinayaan ku daraya mas'alatu ru'ya in la tacliiqiyo waa laga maarmaan oo la qaydo oo la yidhaahdo madhabkoodu aakhirkiisa wuxuu tegayaa madhab alictizaal lianna ihbaatu ru'yatin bilaa culuwin waa shay aan suuroobi karin marka ama madhab ahlusunna ha kusoo dhaceen ama muctasilada madhabkooda ha ku dhaceen lakin waxu dhacay ma jiro ayib taasi marka waxa weeyaan waa kuwa khilaafsan oo waa qoladaa si cad u diiday iyo qoladaa ashaaciradoo iyagu macnaha waxa weeyaan dhexdhexaadka inay maraan isku dayay laakiin madhabkooda uu sidaas yahay ayib wuxuu yidhi marka sheekhu wayashhadu waxay qirayaan ahlusunnati ahlusunnuhu waxay qirayaan ana almu'miniina mu'miniintu yarawna inay arkayaan rabbahum rabbigood inay arkayaan tabaaraka wa tacaala biabsaarihim indhahooda inay ku arkayaan ma aha quluubtooda ru'yat lquluub quluubta aragtida ilaahay ay arkaysaay mas'alo adduunyada iyadoo joogtayba quluubtu rabbigeed aragtaa soo saas ma masalo aakhara u baahan maama leanna waxaa laga wadaa bimacnaa qalbiga aragtidiisu waa ogaanshihiisa waa inuu si yaqiin ah u ogaado shayga baa la yidhaahdaa yacni aragtida qalbiga marka waan yaqiinsannahay ilaahay jiritaankiisa adduunka iyadoo la joogaba waan yaqiinsannahay sidaas daraaddeed qalbiga araggiisu waaba xaasilba aakhare haddii la tago aragtida laga hadlayo waa aragtida basarka marka waa indhaha saas manaa ayib biabsaarihim indhahooday ku arkayaan wayanduruuna way fiirinayaan ilayhi alle xaggiisay fiirinayaan calaa maa warada bihi alkhabaru saxiixi sida xadiidka saxiixa kusoo arooray can rasuuli llahi sal ly slam fii qowlihi inakum tarawna rabbakum kama tarawna alqamara leylata albadri watashbiihu shabihiduna waqaca waa dhacay liru'yati aragtida biru'yati yani waxa weeyaan aragtida tashbiiha waqaca waa dhacay liru'yati litashbiihi ru'yati dheh aragtida oo la shabaho biru'yati aragtida kale lagu shabaho yani waxa weye ru'yat alqamar baa waxaa lagu shabahayaa ru'yat illaahi tabaaraka wa tacaala laa lilmar'iyi uma dhicin ah. ka la arkayo oo lagu shabaho bilmar'iyi ka la arkayo lagu shabaha uma dhicin ru'yo yani waxa weeyaan tashbiih uma dhicin oo macnaha waxa weeye mar'iga hore waa qamarka ama qoraxda mar'iga dambena waa allah subxaanahu wa tacaala waalahbaaru axaadiista alwaaridatu ee soo aroortay fi ru'yati ku soo aroortay mukharajatun waa mid la soo saaray fii kitaab alintisaar baa lagu soo saaray biuruqiha maca uruqiha iyadoo wadata yani asaniideedii uruqdeedii kala gedisnay iyadoo wadata halkaasaan kusoo saaray weli maana oon kaga hadlay qolyahan marka ru'yada ilaahay subxaana wa tacaala inkirsan waxay deliishanayaan markii laga yimaado daliilkaas ay caqliga ku sheegeen qur-aankay meelo waxoogaa wax ka raaraadsadeen waxaa ka mid a maala laa tudrikuhu alabsaaru wa huwa yudriku alabsaar ilaahay subxaana wa tacaala aragyaalku ma koobaan isagaase aragyaalka kooba laa tudrikuhu alabsaaru waxay ku fasireen aragyaalku ma arkaan laakiin waxaa lagaga jawaabay farqun bayna alidraak waalru'ya alidraaku akhasu min alru'ya waalru'yatu acamu min alidraak aragtidu iyo idraagu farqi baa u dhexeeya ru'yadu way ka guda weyn tahay idraagga idraagga waxaa la yidhahdaa waa aragti arag weeye arag weeye oo haddana ay la socoto ixaato ay la socoto koobid shaygaad arkaysay aada dhinacyihiisii oo dhan koobtay kaasaa la yidhaahdaa idraag la yidhaahdo amaa ru'yada iyo araggu waa ka guda wan yahayoo arag aadan koobaynin wixii aad arkaysa iyo arag aad koobayso wixii aad arkaysa labadaba ru'yo waa la yidhaahda laakiin idraagga lama yidhaahdo ilaa shayga aad arkaysay kuu muuqda inaad kulligii wada arkayso uu kuu wada muuqdo ishaadu wada qabanaysa mooye idraag lama isticmaalo sidaas daraaddeed aayaddu waxay nafiyiday idraag wanafyu lidraag laa yastalzimu nafy alru'ya waxaa la yidhahdaa nafyu lakhasi laa yastalzimu nafy alacam haddii shay khaasa jus-iyo khaasa haddii la anfiyo kama dhalanayso kii caamkaa in la anfiyey saas macanaa kii caamkaa isagu waa sugan yahy oo aragtidu waa sugan tahay laakiin maxaa la anfinayaa aragti ay la socoto ilaahay oo dhammaantii ishu wada qabato taasi miyay dhici karta taa way middaa aayaddu diintanta marka laa tudrikuhu alabsaaru indhuhu ilaahay ma koobaanoo kama soo wareegaan dhammaantii maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala cadamadiisa iyo weynankiisa arag makhluuq ma wada gaarhi karo arag makhluuq ma wada gaarhi karayo taa way middaa aayaddu ka hadlayso waxaa kaloo iyadana daliishadana aayaddii qur-aanka ahayd yacni hadda mar dhow akhriyna nabiyullaahi muusa calayhi salaam markuu alla ka codsaday aan ku arko wuxuu yidhi lan taraanii io arkimaysa lan taraaniidaasaa waxay yidhahdeen waxaa laga wadaa aakhariya adduuntoona ay arki maysa kutubta qaarkood baad ku arkaysaa waxay leeyihiin lanta ayaa ta'biidiye ah abadiye faa'iidaynaysa ayadana waxaa loogu jawaabay lantu fi luqati alcarab iyo naxwada marka lagu noqdo waa xarfu nafyi maxdi awr laakiin ma faa'iidayso ta'biid ma faa'iidayso bal qur'aankaa laga helay ayadoo xarfu nafyi ah abadanna weliba la daba dhigay haddana ayna ta'biid faa'iidaynayn walan yatamannawhu abadan bima qadamat aydiihim lan iyo abadan baa laysdaba dhigay haddana maca daalika qur-aanku wuxuu sheegay gaaladu inay tamanin doonaan geeri inay tamanin doonaan soo ma marka lan iyo abadan oo laysdaba dhigay baa ta'biid faa'iidayn waaye lan oo keligeed ta'biid ma faa'iidaynayso saas daraaddeed lan taraanii bimacnaa waxaa laga wadaa adduunka igu arki maysid ama aakharo iyadu nusuustaa kalaa sugtay aayaddu kamaba hadlaysaba bal aayadda lafteedaaba loo daliishaday in ilaahay la arki karoo aragtida ilaahay ay suroobi karayso xaggee laga daliishaday iyagaa aayaddii lagu rogay waxaa laga daliishaday nebi muuse calayhi salaam alla wuxuu ka codsaday inuu istuso oo uu arko waa nebi macsuum ah wax mustaxiiloon suuroobi karaynin nebi miyuu ilaahay ka codsan lahaa ya maya ma dhici karayso wax caqlan mustaxiiloon suuroobi karaynin nebi ma dhaheen ilaahayow isii inay suuroobi karta ayaa keentay nebi muuse calayhi salaam inuu yidhaahdo ilaahayow inaan ku arkaan rabaa arinii andur ilayk ee waxaa loogu jawaabay uun adduunka ima arki kartid ama aragtida aakharo ayadu taasi warkeedu waataan ka soo hadalla wey macana ayb wuxuu yidhi imaamku marka wayashhadu ahlu sunnati ahlu sunnuhu waxay qirayaan ana aljannata jannadii iyo wannaara naartii makhluuqataani laba la abuuray inay yihiin oo hadda jooga makhluuqataani bimacnaa waxaa laga wadaa way abuuran yihiinoo weyba joogaanba haddadan la jooga waa abuuran yihiin ayib wa annahumaa jannadiiyo naartu baaqiyataani laba joogaya inay yihiin laba jiri doona oo laa yafnayaani aan dhammaanaynin abadan weligood dhammaan maayaan haddana way joogaan weligoodna way jiri doonaanoo wakhti ay dhammaan doonaan ma jiro waxaa kaloo qirayaan wa anna ahla aljannati ahlu jannuhu laa yakhrujuuna inaysan ka soo baxaynin minhaa jannada xaggeeda inaysan ka soo baxayn weligood ka bix maayaana way ku waarayaan macnaha ah. walaa ah. yukhriju allahu tacaala min aljannati axadan ma qoray ya ah. dabacaadka qaarkood halkaa waxaa ku jira hadal aan ii qornayn laakiin hoos buu ku keenayaa nin kitaabka xaqiijiyey oo ah macnaa waxa weeyaan walaa yukhriju allahu tacaala min aljannati axadan ilaahay cidna jannada ka soo saari maayo walaa yusallitu calayhim almowta fiiha jannada iyagoo ku jiraana geeri lagu sallidi maayo walaa yuziilu canhum naciimaha jannada nimcadeeda iyo barwaaqadeedana ilaahay ka qaadi maayo ka zuulin maayo waya'muru bilmowti fayudbax calaa suurin bayna aljannati waannaar mowtkii ayaa yuu alla amrayaa markaasaa lagu gowracayaa derbi u dhaxeeya jannada iyo naarta wayunaadi lmunaadii mid dhawaaqaya markaa dhawaaqaya saas manaa halkaas hadalkaasaa ku jira wakadalika sidaasoo kale ayaa ahlu naarina ay ahaadeen dadka ahlunaarka ayaguna naarta ka bixi maayaan alladiina ahlu naarkaasoo hum iyaguba ahluhaa naarta dadkeeda ah oo kuwaasoo khuliquu la abuuray lahaa naarta loo abuuray leanna ilaahay jannaduu abuuray dad buuna u abuuray naartana wuu abuuray dad buu u abuuray marka kuwa naarta loo abuuray loogu talagalay inay naargu ku waaraan kuwaasi weligood ka bix maayaan ayb alladiina kuwaasoo hum iyaguba ahluhaa naarta dadkeeda ah khuliquu kuwaasoo la abuuray lahaa naarta darteed loo abuuray laa yakhrujuuna iyaguna bixi maayaan minhaa naarta ka bixi maayaan abaddan weligood ka bixi maayaan wa ana almunaadii kii dhawaaqayey yunaadii wuu dhawaaqi yowmaidin maalinkaas jannada iyo naarta la kala galo oo lagu kala xaroodo wuxuu odhanayaa yaa ahla aljannati jannada dadkii galayow khuluudun arrintu waa waarid walaa mowta geerina ma jirto ويا أهل النار النار تأهل كذيو خلود ويوارتان ويأرنكو ولا موت جيرنا ما شرته على ما ورد سيدو كسو عروري الخبر حديثك الصحيح والصحيحة عن رسول الله وكسو عروري صلى الله عليه وسلم حديثك سوى حديثك في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري نبي وحول صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح maalinta qiyaamada waxaa la keenayaa geerida sidii iyadoo wan ah markaasaa jannada iyo naarta dhexdeeda la istaajinaya markaasaa waxaa la odhanaya yaa ahla aljannati hal tacrifuuna haada war ahljannao kan ma garanaysaan kan balfiiriya ma garanaysaan baa la fayashraibuuna wayanduruun way soo qooraansanayaanoo way soo hanqaltaagayaan markaasay fiirinayaan markaasaa waxay lehi nacam hada almowt haa waan garanaynaa bay odhanayaan waa mawdkii waa geeridii ayib markaasaa waxaa la ahla naari hal tacrifuuna hada war ahlunaarow idinku ma garanaysaan baa layidhi kan ma garateen markaasay fayashraibuuna wayanduruun way soo hanqalloocsanayaanoo way soo yaani waxa way fiirinayaan markaasaa waxay odhanayaan garanaya waa geeridii wey markaasaa fa bihi fayudbax waa la amrayaa markaasaa la gowracaya iyagoo wada fiirinaya markaasaa la dhawaaqaya mid baa dhawaaqaya wuxuu le ya ahla aljannati khuluudun falaa mowt wa yaa ahla annaari khuluudun falaa mowt ahlu jannow waa geeri waxaanuse waarid aan geeri ka dambaynin ahlu naarowna waa waarid aan geeri ka dambaynin warku intaasuu ku dhammaanaya marka ayib markaasuu rasuulku wuxuu akhriyay sal lla lay aayadda qur-aanka waandirhum yowma alxasrati id qudiya alamru wahum fii gaflatin wahum laa yu'minuun Ah, udig buu nabig uri sal ly waslam udig baa nabiga lagu yidhi sal ly waslam maalinta qoomamada marka arrinka la xukumo ah, marka arrinka la xukumo marka arrinka la xukumo macnaha waxa weeyaan waa markii ahlu naarkana naarta lagu xukumo intii ku waari lahayd keliya ay ku jiraan ahlu jannuhuna jannada ay ku jiraan oo ay halkaa ku jiraan markaas ayaa macnaha waxa weeyaan arrinka la xukumay oo la dhameeyey war halkaa ka dambaynaya ma jira macnaha ayib wahum fii gaflatin wahum laa yu'minuuna wa ashaara biyadihi ila adunya macnaha waxaa laga wadaa adduunka ayay moog yihiin oyna ka warhaynin oyna rumaynaynin saas macna ama aakharo sidaasaa arrinta ilaahay subxaana wa tacala u kala xukumaya ayib laba masalu marka meeshaa imaamku kaga hadlay mas'ala waxa weeyaan jannada iyo naartu hadda ma joogaan mise dib baa laga abuuri doonaayo hadda ma joogaan wuxuu inoo sheegay madhabka ahlusunna waljamaca inuu yahay naarta iyo jannadu labaduba inay abuuran yihiin ayib qadariyada iyo muctasiladaa inkiray sidaan u tegi doonnaa qur-aanka iyo sunnada ayaa ku tusaya in jannada iyo naartuba abuuran yihiinoo hadda joogaan qur-aanka waxaa ka mid a ah alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi markii uu jannada ka hadlayey uciddat lilmuttaqiin waa la diyaariyey bu alla yidhi subxana wa tacala dadka ka baqaya alle baa loo diyaariyay way diyaarsan tahay ayb uciddat liladiina aamanuu wa warusulihi waxaa loo diyaariyey kuwa alle iyo rasuulkiisa rumeeyey waa diyaarsan tahay naartana alla wuxuu ihi subxaana wa tacaala uciddat lilkaafiriin gaaladaa loo diyaariyey naartana way diyaarsan tahay iyaduna ayb fircoon iyo markii laga hadlayay aalkiisa annaaru yucraduuna calayha guduwan cashiyan baa layidhi galab iyo aroorba naartiibaa loo soo bandhigaya wa yowma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab iyagoo qabrigooda ku jira baa naarta dariishad looga furaya halkaasaa marka galabtii iyo aroortiiba la tusaya naartoodiiba naartoodiibanaarta la tusaya maana ayib marka naartu yani nusuustaasi waxay ku tusaysaa inay jirto abuuranta axaadiista nebiga sal lla lay waslam way fara badan tahay yacni kutusaysa jannadu inay hadda jirto naartuna ay hadda jirto oo wax abuuran yihiin waxaa ka mid ah xadiidka shaykhaynku soo saareen bukhaari iyo muslim min xadiidi cabdillahi bni cabbaas nebigu salaaddii madoobaadka markuu nebigu tukanayay wuxuu idhi innii ra'aytu aljannata fatanaawaltu minha cunquudan walow asabtuhu laakaltum minhu maa baqiyat iddunya buu nebi uri sal lay waslm yani nebigu sal lay waslam isagoo salaadda ku jiru wax saxaabadu markii uu salaaddii ka baxay bay weydiiyeen markaasuu nebigu wuxu uhi sal ly slam jannadii baan arkayo markaasaan laacay rucub rucub cinab ah baan dabcay buu idhi inaan jannada kasoo ka soo qaato haddaan asiibi lahaana rucubtaa jannada aan ka keenay waad cuni lahaydeen buu idhi intay adduunyadu jirto ila wax jannada ka yimid ma dhammaadee intay adduunyadu jirto waad joogi lahayd buu nebi uri sal lay slam wuxuu yidhi wa uriitu naara falam ara mandaran kalyowmi qatu afdac buu nabi uri sal lay waslam naartana waa lay tusay buuri muuqaal ka foolxun oo ka argagax badan maanta ka hor ma arag buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh marka jannaartiina waa la tusay waa la soo hordhigay nabiga salawat waa kii dibdib usoo gurtay dibdib nabigu sal lay waslam usoo gurtay wey marka nebigu sal lay wasalam markii uu habeenkii lasii qaadayna waaba kii jannada galay nabigu sal lay waslam jannada galay waxyaalo fada badan nabiga kusoo arko soo sheegay waa ka sheegay nebigu sal alay wasalam inay rag naarta ku jiro haddaba cadaaban buu sheegay nebigu sal lay wasalam ah, rag badan oo macnaa waxa weeyaan naarta ku jira ayuu rasuulku sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh marka axaadiista ku soo aroortay jus-iyada naartu inay jirta ah axaadiista ku soo aroortay tawaaturkeedu waa macnawi wa tawaatur macnawiyay tawaaturtay maxaa yeelay axaadiis aad u fara badan baa sheegaya inay naartu jirto jannaduna ay jirto saas maana ayib naarta iyo jannadu marka inay weligood jirayaan ahlu sun inay weligood soo waxaanu jidaa in yani waxa weye ay abuuran yihiin oo jiraan oo yani waxa weeye waxa qaba ahlu sunnah ayaa qaba sidaasayna yani waxa weye caqiidadooda itifaaqoodana waxa soo guriyey ibn abilciz wuxuu yiri ittafaqa ahlu sunnah wal jamaa'a ala anna al jannata wan nar makhluqatan mawjudatan ahlu sunnah iyo jamaa'adu waxay isku waafaqeen in jannada iyo naartu abuuran yihiin oy joogaanba isku waafaqeen walam yazal ahlu sunnati calaa dalika buuri xataa nabaqat naabiqatun min almuctasilati waalqadariyati faankarat buuri ilaa ay soo baxday niman muctasilo layhadiya qadariye ay soo baxday ahlu sunnuhu waxay isku waafaqsanaayeen in ay jannada iyo naartu abuuran yihiin oy jiraan ayb yaa diiday inay jannadu abuuran tahay naartuna abuuran tahay waxaa diiday muctazilada ayaa diiday muctasilada muctasiladu diidada ay diideen waxay ku dhiseen asal faasid ah oo ay leeyihiin asal faasid ah oo ay leeyihiin asalkaasi waa asalka ay dejisteenoo mar walba ilaahay ay ku laasimiyaan oy dhahaan yenbaqii an yafcala kada wa yenbaqii anlaa yafcala kada yani waxa weye waxaa habboon ilaahay inuu sidaas yeelo waxaa habboon inuusan sidaas yeelin shuruuc ayagu ay dejisteen bay ilaahay ku laaziminayaan subxaana wa tacaala caqli xumadooda iyo diinxumadooda macna asalka marka ay u celinayaane masaladan ay ku inkireen jannada iyo naartu inay abuuran yihiin waa asalka odhanaya waxay yidhaahdeen khalqu ljannati qabla aljazaa'i cabath bay dheheen khalqu ljannati wannaari qabla aljazaai cabah jannadiiyo naartii intaan wakhtigii la geli lahaa iyo wakhtigii abaalgudka inaan intaan la gaadhin janno iyo naar cid hadda ka faa'iidaysanaysa ayna jirin ay iska abuurnaadaan waa nooc cabaa bay dheheen waa ciyaar ciyaar leanna wakhti dheer inay iska cidlo ahaato oon cidina ku jirin waa nooc min alcabas bay dheheen waa nooc min alcabad ah, adiga wax weeyaan waxay leeyihiin intaad guri dhisto gurigii hana degin hana kiraysanin cidna ha gelinin ha sadaqaysanin intaad dhisto uun ka dhaqa dad baa waa dambe soo geli doona waa cabad bay leeyihin oo maad sugtidoo dadkii marka la helo maad dhistid guriga alfiiri meeshay ula kaxayaan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa caqligooda xumo iyo caqli xumadooda ilaahay subxana wa tacala ku laasiminaya ah, saasay macanaa muctasilada marka meeshay la aadeen waxa weeyaan waa maqaayiista basharka laakiin allah subxaanahu wa tacaala jannadiisa iyo naartiisa inuu diyaariyo oy joogaan addoommadiisana uu la sugo imaanshahooda uu la sugaayay rabbi subxaanahu wa tacaala afcaashiisa wey afcaasha ilaahayna cabad laguma tilmaamo lamana yidhaahdo muxuu saa u yeelay laa yus'alu cama yafcal yanbaqii iyo laa yanbaqii ilahay lama yidhahdo afcaashiisa subxaanahu wa tacala saas maana ayb waa midda labaade hadda naarta iyo jannada wakhtigan la joogo waa laga faa'iidaysanaya taa lafteed asalkaasaaba lagu haystaaba see looga faa'iidaysanaya ruuxu markuu qabrigiisa ku jiro soo axaadiista nebiga kuma sugna salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadduu ahlu janno yahayna inta jannadii la tusayo jannadii loo furayo hadduu ahlu naar yahayna in naartii loo furayo soo axaadiista kuma sugna soo faa'iidaysi jannadii hadda laga faa'iidaysanayo maaha marka xagee cawadku ka soo gelaya marka waa caqli caqlixumada muctasilada ulaadu iska dheh masalada hore oo ah jannadii iyo naartii hadda ma jiraan masalada labaadi waxa weeye jannada iyo naartu ma dhammaanayaan mise weligood way jiri doonaan mustaqbalka dambe wey macnaha ayib masaladaasi ahlu sunnuhu waxay qabaan oo macnaha waxa weye ijmaacoodu ku dureersaday in jannada iyo naartu labaduba jiri doonaan oo aynan baaba'ayninuna dhammaanayn inay jannadu jirayso nusuus badan baa ku tusaysa wakadalika naartu inay jirayso qur-aanka maalan aayadaha ku soo arooray khuluudka iyo kuwaaridda oo dhan jannadana in lagu waarayo naartana lagu waarayo way ku tusayaan inay weligood jirayaan waxaa kaloo iyadana ku tusaya allah subxaana watacaala yacni wax weeyaan aayadaha uu ku tilmaamayo inaan laga baxaynin lagana wareegaynin waxaan soo marnay gaaladu inay ku waarayaan horuu iyada uga soo warramay oo iyadana nusuusta qur-aanka ayaa kutusaysa inay weligood ku waarayaan axaadiista nebiga sal lay wasalam xadiiskii hadda mar dhow aynu soo marnay yaa ahla aljannati khuluudun falaa mowt wa yaa ahla annaari khuluudun falaa mowt ayaa kutusaya xadiidkii abu saciidin alkhudri fii saxiixi albuhaariy wa muslim aynu hadda soo marnay ayaa kutusaya macnaha ayb أدلة كتوسيس واحد كمذا سيدوك لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم قصة عروري من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ينادي مناد من دواقيا دواقيا مركز حليه إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا fadalika qowluhu caza wajala wanuuduu an tilkum اljannatu uuriftumuuha bima kuntum tacmaluun saas mana mid baa dhawaaqayo ahlu jannuhu la hadlaya markaasuu leeyahay ahlu janno waxaad leedihiin inaad caafimaadaanoo weligiin caafimaad ku sugnaataan weligiinna aynaan jannada ku jiranin waxaa kalood leedihiin weligiin inaad noolaataan oo aydaan dhimanin waxaa kalood leedihiin inaad weligiin dhallinyaro ahaataan oo idaan duqoomin idaan duqoobin waxaad leedihiin weligiin inaad barwaaqada ku jirtaan oo idaa baas iyo rafaad iyo dhib aydaan is arkin markaasuu nebi aayaddaasa akhriyo wanuudu an tilkum aljannatu uurihtumuuha bima kuntum tacmaluun masaladu marka waa masale ijmaaca masaladu ayaduna waa masale ijmaaca ahlusunna waljamaaca way isku waafaqsan yihiin labadooduba inay jiri doonaan وحسو غوري شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله مجموع الفتاوى مجلد كسديد يتمنات صفحه 307 وحو ليه وقد اتفق سلف الامه وائمتها وسائر اهل السنه والجماعه على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك walam yaqul bifanaa'i جميع almakhluuqaat إلا طaa'ifat min ahli اlkalaam almubtadiciin kaljahmi bnu safwaan waman waafaqahu min almuctasilati wanaxwihim buu wuxuu le shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah waxay isku waafaqeen ummaddan yani ummadda salafkeedii iyo a'immadeedii iyo ahlu sunnahoo dhan iyo jamaacadu waxay isku waafaqeen in makhluuqaadka ilaahay ay ka mid yihiin wax aan weligood dhammaanaynin oon tirmaynin weligood jiri doona ah, sida jannada iyo naartoo kale iyo carshiga ilaahay subxana wa tacaala iyo hayrkood makhluuqaad waxaa jira aan weligood dhammaanayn oo jiri doona saasay isku waafaqeenbu in ay makhluuqaadka dhammaantood dhammaan doonaan oo makhluuqaadka oo dhan wakhti la gaadhi doono ay baabi'i doonaanoo waxba ka hadhaynin ra'yigaa waxaa qaba buu yidhi niman ahlulkalaamka ka mid oo mubtadica ah sida jahmnu safwaan iyo cidda waafaqday oo muctasilada iyo kayrkoodba ah kuwaasaa qaba yacni macnaha waxaa laga wadaa makhluuqaadka garanay yacni waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wakhti uu abuuray baa jira mid walba makhluuqaadka ma jirtaa wakhti kulligood awada dhammaan doonaanoo waxba ayna ka hari doonin ahlusunna waljamaca waxay leeyihin makhluuqaad waxaa jira qaarkood makhluuqaadka qaarkood ma dhammaanayaan way jiri doonaan weligood jannada iyo naarta iyo carshiga kuwaas yidhahdeen macna ayib jannada iyo naarta iyo makhluuqaadka oo jannada iyo naartu makhluuqaadka ka mida makhluuqaadka waxba ka hadhi maayaanoo kulligood marbay wada dhammaan doonaan waa ra'yiga muctasilada iyo ahlulbidaca wey halkaasayna ku salaysan tahay masalada ay qabaanoo jannada iyo naartu way dhammaanayaan macna ayib asal bay iyadana ku dhiseen asal bay ku dhiseen ilaa waxyaalahan oo dhan sidoodaba masaa-ishani usuul ay leeyihiin bay u noqonaysa asalka ay ku dhiseen waxa weeyaan isaguna waa imtinaacu wujuudi maa laa yatanaha min alxawaadi waay ah, asalkaasay dejisteen imtinaacu yani maa laa yatanaha imtinaacu wujuudi maa laa yatanahaa min alxawaadi waxay mamnuuc ka dhigeen waxaan suroobi karin oo mustaxiila ka dhigeen wax xaadis ah oo dib ilaahay ka abuuray inuu weligii jiri doono arrinkaas jiritaankiisay ka dhigeen waxaan suurtoobi karin asalkaasay dejisteen asalkaa markay dejisteen bay marka nusuustii u kaceen markaasaa waxay arkeen jannadii iyo naartii iyo carshigii markaasay yidhaahdeen ayagana kuwa dhammaanayay ka mid yihiinoo ma jiri doonaan maxaa yeele waxaaban suuroori karinba makhluuq ilaahay abuuray baa weligii sii jiri doona waa waxaan dhici karin bay waa waxaan dhici karin asalkaas bay ku dhiseen waana asal baatil ah oo ahlu sunnuhu ku khilaafsan yihiin oo aan nihaayo lahayn ilaahay subxaanahu watacaala siduu u abuuray jiri doona oo weligood baaqi ahaan doona oo jannadiiyo naartu ay ka mid yihiin macna saas wey ayib taa markaynu saa u ogaanno labada mas'alo haddana waa lasii kala qaadi jannadu weligeed inay jirayso ahlu sunnaha dhexdooda khilaafna lama soo guurinin hadalna ma gelin laakiin naarta jiritaankeeda inay weligeed jiri doonto ayaa culimmada qaarkood waxay soo guuriyeen khilaaf ay yidhaahdeen qiimo ma leh oo ay salafka ka soo guuriyeen meesha laba masalaan marka baraarujinayna intaynaan ka bixin mawduucaas masalada koobaadi waxa weeye ibnu abilciz wuxuu ka soo guuriyey salafka qaarkood inay qabeen naartu in ay dhammaanayso oo wuxuu yidhi qaala bifanaa'i nnaari jamaacatun min alsalafi waalkhalaf buui yacni koox salafkii iyo khalafkii ah ayaa waxay qabeen naartu way dhammaanaysaa muctasilada keliya maaha muctasiladii iyo jahmiyadii keliya maaha qaar xataa ahlu sunna abaa qabay buu leeyahay inay naartu dhammaanayso asheekh ibnu cuaymiin caleh raxmatullah isagana yani waxa weye sharxu safaniniyada ayuu isaguna khilaaf sidaasoo kale usoo guurinaya wuxuu leeyahay walijmaacu yakaadu yakunu muncaqidan ila khilaafan yasiiran can طaa'ifatin min alsalafi wاlkhalaf lakinahu marjuux bal qultu laa wasna lahu isaguna wuxuu yidhi ijmaacu inuu guntamuu ku dhow yahay ilaa khilaaf yar mooyaane waa masalada hadda ka hadlayno naarta dhammaanshaheeda ayb ilaa khilaaf yar mooyaane oo koox salafkiiyo khalafka ka mida laga soo guuriyey laakiin waa laga xoog badan yahay bal qiimamo male guud manaa khilaafkaasi wasan iyo qiimatoona male qayrkood baa soo guuriyey khilaaf inay salafku isku khilaafsanaayeen mas'alada naartu ma dhammaanaysaa mise ma dhammaanayso laakiin soo guurintaasi waxaad moodaa inaysan saxsanayn salafkii in laga soo guuriyo mas'alada inay isku khilaafsanayeen walow khilaaf daciifaba ha ahaadee in la soo guuriyaayo waa khilaafu taxqiiq wa waa mas'alo aan la xaqiijinin way macnaha waxaa arrintaa dabagal ku sameeyey oo macnaha si fiican aaaarta salafka laga soo guuriyey dabagalay ashaykhu alalbani caleyh raxmatullah wuxuu ku dabagalay oo macnaha wax weeyaan si uruursanna uu ugu tilmaamay tacliiqiisa daxaawiyada tacliiquhu cala taxaawiya yani waxa weye safxada afar boqol iyo labaatan iyo afar waxa uu aahaartii axaadiista ku soo aroortayna uu mid mid uga hadlay daciifada silsilada daciifada silsilatu laxaadiis daciifa safxada lix boqol iyo lix ilaa lix boqol iyo toddoba wa meeshaas taxaawiyada tacliiqeeda waxaa ku soo arooray meeshaan hadda ka nidi lix boqol iyo toddoba toddoba boqol iyo toddoba ayaa ku soo aroortay raqamkaa marka hala saxo waa lix boqol iyo lix saas way macnaa lix boqol iyo lix iyo lix boqol iyo toddoba meesha lix boqol iyo toddobada ah ayaa wuxuu iyo waxa waxa waxaagaa ku dhacay tasxiif waxay noqotay waxaa qoran toddoba boqol iyo toddoba marka lix boqol iyo toddoba way macnaa raqamka xadiidka ayib halkaasuu sheekh albaani caleyh raxmatullaahi kaga hadlay <clears throat> markaasuu wuxuu yidhi hadalkiisa maala daxaawiyada markuu tacliiqinayo wuxuu yidhi lam yahbut alqawlu bifanaa'i innaari can axadin min asalaf buuhi naartu inay dhammaanayso axad salafka ka mida kama sugna buuri wa inamaa hiya aahaarun waahiyatun laa taquumu biha xuja buuri waa aathaar kulligeed tabar daran oo macnaha waxa weeyaan aan xuja isku taagaynin buuri macnaha wa bacdu axaadiidihi mawduuca axaadiista ku soo aroortayna waa yani me ku timid arrintaasina waa mawduuc buu yidhi yani waa waxaan jirinoo baatil ah low saxad lam tadulla cala alfanaa'i almadmuum buuhi almazcuum haddayba asixi lahayd aaaartaasi iyo axaadiistaasina dhammaanshaha la sheeganayee lagu doodayo inay naartu dhammaanayso aaaarta iyo axaadiistu kuma tusaysa buuri oo marna waxaa lagala doodayaa thubuudka xadiista iyo aaaarta marna waxaa lagala doodayaa xagga dilaaladeeda oo macnaha loo deliishanayo qolyahana u deliishan lahaayeen tusidda ay ku tusaysaa lagala dooday xagga hubuudka uu ka hadlo si fiican buu faahfaahiyey laakiin xagga dilaalada maxaa laga wadaa macnaha ay wataan kuma tusayso maxaa laga wada waxaa laga wadaa aahaartaasi hadday sugnaan lahayd waxaa lagu xambaari lahaa naarta dhammaanaysa in ay tahay naarta muwaxidiintu ay gelayaan dadka cusaatulmuwaxidiin naarta ay gelayaan taasaa lagu xambaari lahaa hadday aahaartaasu asixi lahayd laakiin maba asixinba iskuba daalin maynaba mar haddaysan asixinba dilaaladeedii iyo murankeedii iyo doodeedaba isku daalin mayno saas maana si fiican buu marka meesha uga hadlay wuxuu yidhi wa wainamaa calaa baqaa'i nnaari wa khuruuji lmuwaxidiina minha ah, naarta jiritaankeeda iyo dadka muwaxidiinta in laga soo saarayo halkaasaa macnaheeda loo leexin lahaa hadday aahaartaasi sugmi lahayd macnaha ayb markaasuu daciifada wuxuu ka soo guuriyey oo yani yani waxa weeyaan uu sheegay in laga laga wariyo abu hurayra cumar ibnu khataab iyo xasan lbasri intaba si fiican buu u dabagalay sheekhu laba xadiid oo marfuucana wuu keeno labadaba wadci buu ku xukumay inay mawduuc yihiin aahaartaasi saxaabadaa i laga soo guuriyey iyo taabicigaana wuxuu leeyahay iyadana min xayu sanad ma sugna halkaasuu marka ku dabagalay ninkii doonaya halkaa ugu laabto kadibna sheekh albaani caleyh raxmatullah wuxuu jasmiyey laysa liljahm bnu safwaan salafun fi lqowli bifanaa'i nnaar buuri jahm bnu safwaan cid uga horaysay naartu waa dhammaanaysaa lama hayo buuri masaladu marka waa masala jahmiya masalad jahmiya wey ra'san wa caqiban jumlatan wa tafsiilan mas'aladu waa masala jahmiya wey ma aha mas'ale ay salafku isku khilaafeen maahayn aahaartaas laga soo guuriyana waa aahaar daciif ah oo ayna waxba ka jirin saas way macnaha ayib masale waa masaladaas oo xoogaa baraarujin bay mudan tahay kutubtaa soo guurinaysa inay salafku isku khilaafsanaayeen in macnaha wax way daciifkaabay wax ku dhisayaan shaygu hadduu daciif yahayna wax laguma dhiso salafka ijmaacooda weeye sida ibnu taymiya uu soo guuriyey inay ku ijmaaceen naartu weligeed inay jiri doonto oo aynan dhammaad lahayn jannadu iyadoo warba kama joogeen qodobka labaadee isagana baraarujinta mudane waxa weeye ibnulqayim caleyhi raxmatullah oon u malaynaya khalafka marka la leeyahy in isaga laga wado ayaa waxaa isagana loo tiiriyaa inuu qabay naartu inay dhammaanayso iyadana waa masale waxooga istultaag mudan ibnulqayim masalada wuxuu si fiican ugaga niqaashay kitaabkiisa xaadil yani kitaabkiisa eh, xaadil arwaax meesha laga fahmay in uu qabo in naarta dhammaadkeedana waa halkaas maxaa yeele masalada aqwaasha ku jirtay markuu soo arooriyey oo uu niqaashay niqaashay rogrogay adiladeedii keenay ictiraadaad ku keenay baa waxaa laga fahmi karaa in uu rajaxayo qowlka odhanaya naartu way dhammaanaysaa waa laga fahmi karaa laakiin muusan nasan u tasriixin laakiin waa laga fahmi niqaashkiisaa laga fahmi karay taasi waa middaa laakiin waxa uu nasan ibnulqayim u sheegay oo kutubtiisa kale ugu sheegay naarta qaybteeda dhammaanaysa inay tahay naarta muwaxidiintu ay galayaan wabittaali fahamka halkaa laga fahmay xaadil arwaaxa ama kutubtiisa kale qaarkood laga fahmi karayo waa in lagu loo yani waxa weeye lagu fasiro hadalkiisa uu kutubta kale ku caddeeyo o odhanaya naarta qaybta dhammaanaysaay waa qaybta muwaxidiintu galayaan leanna imaamka sidiisaba ama ninka caalimkaa ah, hadduu hadal leeyahay hadalkiisa qaybna ay mujmal tahay meel kalena uu ku tafsiiliyo ama ku caddeeyo labadiisa hadal waa in laysku fasiro waa in laysku xambaaro sidaasaa manhajkii salafka ah culimmaduna kala dhaxleen ridwaan ullahi calayhim waraximahum allahu jamiican ibnulqayim marka hadalka cad ee uu mas'aladaa ka leeyahay ku cad inuusan qabin naartu inay dhammaanayso naarta gaalada loogu talagalay wey naarta gaalada loogu talagalay inay ku waaraan inaysan dhammaanayninoo weligeed jiri doonto hadalka ibnuqayim uu ku caddeeyey waxa uu ku yaallaa kitaabkiisa waabilusayibka waabilusayibka yani baabka yani baabun mathalu lmuwaxidi walmushrik baabkaasuu ku keenaya ayib wuxuu leeyahay hadalkiisa haddaan soo gurinay ibnuqayim caleyh raxmat ullah safxada waxa weye waa soddon iyo afar kollay kitaabkan markii hayay wuxuu leeyahay walama kana annaasu cala halaati طabaqaat طayibun laa yashiinuhu khubثun wakhabiiثun laa طiiba fiihi waآakharuuna fiihim khubثun waiib khubثun waطiib kanat duuruhum ثalaaثa buur markay dadka dabaqaadkoodu dadku saddex dabaqo markay ahaadeen saddex dabaqo dadku waa saddex dabaqo yidhi saddex dabaqo dabaqo waxa weeye waa dabaqo oo wanaag keliya ah oo wax xumaana ayna ku jirin dabaqada labaadna waa dabaqo xumaan keliya ah oon wax wanaagihii ku jirin waa tii hore cagsigeeda tii hore waa wanaag badhaxla ta dambana waa xumaan badhaxla ta saddexaadna wuxuu yidhi qolo kaleeto oo xumaan iyo wanaag isku dartay khalatuu camalan saalixan waa khalas sayian khubsi iyo tiib bay isu geeyeen mar haddii dadku saddexdaa qaybood kale yihiin degmada ay gelayaan aakharana saddex degmay kala tahay buui waa saddexdee degmo wuxuu yidhi daaru طayib almaxdi wa daaru اlkhabiiث almaxdi wa haataani daaraani laa tafnayaani buui daarta midka wanaagsan ee wanaaggiisu badhax la'yahay waa daarta jannada daarta midka xun ee xumaantiisu badhax la'dahay oo waa gaalada daartooda labadaa daarood weligood ma dhammaanayaan mana tirmayaan buuri soo hadalna samaa ayib labadaa daarood wuxuu yidhi wahaataani daaraani laa tafnayaani ma dhammaanayaan iyagu ayib wuxuu yidhi wa daarun liman macahu khubthun watiib daarta saddexaadi waa daarta ay gelayaan dadka xumaan iyo wanaag isku jira xumaan iyo wanaag bay isku qaseen wuxuu yidhi hiya daar allatii tafnaa wahiya daaru lcusaa fainahu laa yabqa fii jahannama min cusaati almuwaxidiina axad buuhi daartaas way midda dhammaanaysa buui degmada dhammaanaysa waa midda ay gelayaan mu'miniinta iimaanka ku dhintay laakiin haddana macsiyada ku dhintay qoladooda naarta gelaya daar bay gelayaan aan daarta gaalada ahayn daarta ay gaaladu gelayaan weligood iyagu waa ku waarayaan laakiin daar saddexaad baa jirto oy gelayaan mu'miniinta dunuubta waaweyn ku dhinta ilaahayna uu ugu talagalay inuu cadaabo subxana wa tacala daartaa marka laga soo guro oo laga soo saaro oo shafaacatu shaaficiin lagu soo saaro oo yani raxmatu arxami araaximiin lagu soo saaro oo ka ugu dambeeya uu ka soo baxo daartaasi khali bay noqonaysa waa dhammaanaysaa buu le markaba taas taa weye midda dhammaanaysu le amaa daarta gaalada loogu talagalay dhammaan mayso daarta mu'miniinta loogu talagalay iyaduna dhammaan mayso soo hadal cad maa meeshaa marka hadal meesha warka laga fahmay kutubtiisa kale hadalkaa naskaa in lagu xambaaraa fiican in ilaaqo la yidhahdo marka ibnulqayim baa qaba bifanaa'i naar sax maa fanaau naar ibnulqayim baa qaba sax maa masalada warka murtidiisu waxa weeye waxaa risaale ka alifay alimaam asancaani caleyh raxmat ullah rafcu lastaar buu ku magacaabay way taallaa ninkii doonaya ha ahriyo masaladu marka waxa weye tafaasiishaasle labadaa tambiih ahlusunna waljamaca ijmaacooda ayaa masalada ku durarsaday dadka khilaafsanna waa jahmiyada saan horayba u sheegnay oo jahmnu safwaan baa ugu horreeyey wax la yimaada naartu inay dhammaanayso wakadalika jannaduna inay dhammaanayso saasuu qabaa waxayna ku saleeyeen asalkoodii hadda aan sheegaynayo imtinaacu wujuudi xawaadith yani imtinaacu wujuudi maa laa yatanaha min alxawaadi saasay macnaha wax weyaan ku saleeyeen waana qaacide iyadoo dhanba asaaskeedu uu baail yahay manaa ayb wuxuu yidhi sheekhu wa min madhabi ahli lxadii ahlulxadiidka madhabkooda waxaa ka mid a ana aliimaana iimaanku qowlun inuu qowl yahay wa camalun iyo camal wa aacada ilaahay oo la ateeco wa yanqusu wuu isdhimayaa oo wuu nusqaamayaa bilmacsiyati macsiyadana waa ku nusqaamaya ayib macnaheedu waxa weeye mas'ale kaluu inoo gudbiyey oo la yidhaahdo mas'alatu xaqiiqat liimaan waa usuusha khilaafka adag ee ballaadhan uu ku dhex maray bayna ahli اsunna wa ahli اlbidca iimaan maxaa la yidhaahdaa iimaanka arkaantee buu leeyahay goormuu iimaankii uu ka baxayaa qeexidii qur-aanka iyo sunnadu ay bixiyeen mas'alo lagu kala tegayo aadna laysugu khilaafay wuxuu taqriirinayaa marka madhabka ahlusunna waljamaca waxa weeyaan iyo ahlulxadiidka iimaanku inuu qowl iyo camal iyo macrifo yahay wuxuu ka wadaa qowlu lisaan iyo camalu arkaan iyo ictiqaadu lqalbi macrifada wuxuu ka wadaa ictiqaadu lqalbi buu ka wadaa almacrifa wuxuu ka wadaa bimacnaa ictiqaadu lqalbi buu ka wadaa manaa iyo tasdiiqiisa macnaha waxa weeyaan iimaanku wuxuu noqonayaa saddex tiir buu leeyahy iimaanka ilaahay agtiisa janno lagaga helayo naarna lagaga badbaadayo waa inuu qalbiga ku guntamo kow oo qalbiga horta bal ictiqaadin iyo qirid laga helo marka labaad weeye waa in carabkuna ku dhawaaqo marka saddexaad waa inay xubnuhu fuliyaan saddexdaa tiir mid haddii la waayo iimaankaasi iimaankii ilaahay sheegay maaha iimaankii nusuusta ku arooray ahlu sunnana ku ijmaaceen ma aha saddexduba waa inay isku raacaan way macnaha ayib waa dheeraada insha allahu tacala baynu dib ka bixin doonaa qodob waa qodobka qodobka labaadi waxa weeye ahlusunna waljamaca waxay qabaan iimaanku waa siyaadaa waana isdhimaa oo dadka ahlul iimaanka isku isku derajo ma aha iimaankoodu waa kala sarreeya si iimaanku siyaaduu leeyahayoo dadkuna waa ku kala siyaado dheer yihiinoo iimaankoodu waa kala xoog badan yahi waana kala hooseeya oo qaar baa iimaankoodu hooseeya qaarna sarreeya iimaanka waxaa siyaadiya ilaahay daacadiisa waxii macsiyo ee la galana iimaanka way dhaawacdaayo way nusqaamisaa ahlusunna waljamaca saasay qabaan labada mas'aleba qolo badan baa ku khilaafsan u tegi doon jahmiyada iyo murji'ada iyo shaacirada iyo yani waa ku khilaafsan yahi waan u tegi doonaa insha allah tacala madaahibtooda dib baan ka tilmaami doona wuxuu yidhi imaamku marka wuxuu keenayaa salafka ridwaanullahi calayhim yani waxa weeyaan aahaartoodii buu soo ururinaya wuxuu yidhi qaala qaala muxamed ibnu caliy ibnu ha wuxuu yidhi saas maa qaala muxamed ibnu caliy ibnu xasan ibnu shaqiiq wuxuu yidhi xaafid wuxuu yidhi waa hiqatun saaxibu xadiid sa'altu waxaan weydiiyey wuhi abaa cabdillaahi waxaan weydiiyey axmed ibnu xambal ahaa raximahu llahu tacaala cani liimaani baan weydiiyey can iliimaani oo fii macna ziyaadati wاlnuqsaani ahaaday ah, yacni isdhimid iyo ziyaadid macnaheeda ahaaday iimaanku waa isdhimaa waana ziyaadaa macnahaasaa weydiiyey alimaamu axmed buuri axmed ibn xambal ayib can iliimaani baan weydiiyey oo fii macna ziyaadati wاlnuqsaani ahaaday isdhimid iyo siyaadid macnaheeda dhexdeeda ahaaday faqaala markaasaa wuxuu yidhi imaamu axmed xadaana alxasan ibnu muusa alshyab ibnu maciin iyo dahabi baa tawhiiqiyey iyo hayrkood qala wuxuu uhi xadaana xamaad ibnu salma iqa caabid ah wey kaana ahbata annaasi fii haabit xifdigiisu akhirka waa isyaro bedelay qala wuxuu uhi xadaana abu jacfar alkhaami ah, waxaa la yidhaahdaa abu jacfarkaasi cumayr ibnu yaziid ibnu cumayr ibnu xabiib alansaari abu jacfar ayaa la ydhahdaa macnaha ayb waxaa tawiiqiyey nasaa ibnu maciin baa tawiiqiyey can abihi aabbihi wuxuu ka warinaya can jadihi awowgii buu ka warinaya aabbihi waa yaziid ibnu cumayr ibnu xabiib alansaari tarjamo looma hayo majhuululxaal inuu yahay bay u badanta can jadihi awowgii wuxuu ka warinaya awowgii waa cumayr ibnu xabiib ibnu khumaashawe ayb waxaa la leeyahay ibnu sakan siduu leeyahay waa saxaabi buu leey lahu suxba lahu suxba ayuu leeyay laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahay wax riwaaya oo uu nebiga ka wariyey min wajhin haabitin lama hayuuli laakiin saxaabadoo dhan dee nabiga maynaka wax ka warinin almuhim wuxuu leeyahy ibnu sakan wuxuu leeyay waa saxaabi buu leey macanaa jadkaas ayib can jaddihi awowgii wuxuu ka warinayaa cumayr ibnu xabiib ahaa cumayr ibnu xabiib can miyuu halkaa idiin qoraya can jaddihi can cumayr ibnu xabiib miyuu idiin qoraya cantaas ishtubuu calayha tira cantaasi meesha kuma jirto can jaddihi cumayr ibnu xabiib waaye jadka laftiisa waay cumayrku marka amta meeshuma jirto halla ad ayb can jadihi awogii wuxuu ka warinayaa cumayr ibnu xabiib ahaa qaala wuxuu yidhi aliimaanu iimaanku yaziidu waa kordhaa wayanqusu waana nusqaamaayo waa isdhibaa faqiila markaasaa waxaa lagu yidhi wamaa ziyaadatuhu siyaadadiisu maxay tahay wamaa nuqsaanuhu isdhimidiisu maxay tahay nusqaamidiisa iyo siyaadadiisu maxay tahay bal bal noocadee qaala markaasaa wuxuu yidhi idaa dakarna allaha markaan alla xusno oo faxamidnaahu aan mahadinno oo wasabbaxnaahu aan u tasbiixsanoo nasahno fa tilka midaasi ziyaadatu iimaanka siyaadadiisii wey ayb waidaa goortii hafalnaa aan moogaanno oon halmaanno oo wadayacnaa aan dayacno oo wanasiinaa aan halmaannana fadalika taasina nuqsaanuhu iimaanka isdhimidiisii waay haddaad macsiyo gasho ama aflo iyo halmaan kugu dhaco ama aad daacaadka ilaahay dayacdo dayacaas iyo ishalmaamidaas iyo waxay dhaawac u geysanaysaa iimaankaaga iimaankiibaa nusqaamayo isdhimaya qalbiga ku jiray ayib daacadaadu kullamaa ay badatana iimaankaaga ayaa kobcayoo kordhaya saas manaa ayib waad dareemi kartaa adiga laftaada ruuxa markuu aada u cibaadaysto qalbigiisa yaqiinta ku jirta iyo markuu macsiyadu la yara fogaato shaydaan yaro kaxaysto yaqiinta qalbigiisa ku jirta sooma kale xoog badna macaansiga uu daacada macaansanayo sisuma kale xoog badna waa shay malmuus oo la dareemi karo wy maana saas maana adiga laftaada baa maraaxiil baad leedahay marxalana waxoogaa daacadaa ku macaan oo ku marqaansan tahay oo yaqiin baa qalbigaaga ku jirta oo adduunyadii baad nacday oo aakhare unbaa kuu muuqato oo iimaankii waa siyaaday waa iska caddahay markaa marna adduunyadaa kula tegayso oo yani waxa waad ishalmaami oo daacadiibaa kuu khadhaarhaan oo yani waad fakan oo muddaa badweyntaasaad ku jiraysaa markaana waxaad dareemaysaa hoosdhac weynoo imaankaaga ku yimid hay malmuus wey sidiisman oo macnaha la dareemi karayo aarkaasi marka sanadkiisu dacfi baa ku jira waa daciif lanna waxa weeye yaziid ibnu cubaydkaasi waa majhuul lxaal yaziid ibnu cubaydkaasi oo majhuula ku jira marka waxa weeyaan waa dacfi baa ku jira ahbaranaa waxaa noo warray buuhi abulxasan ibn abi isxaaq almuzaki waa kan soo sheegnay inuu khaiib yidhi waa iqa qala wuxuu uhi xadaanaa abi aabihi waa ibrahim ibn muxamed xaakim baa tawhiiqiyey qala wuxuu uhi xadaanaa abu camrin alxiyari axmed ibn muxamed xaafid imaam awey qala wuxuu uhi xadaanaa muxamed ibnu yaxya aduhli waa imaamkii qala wuxuu ihi wa muxamed ibnu idriis iyo muxamed ibnu idriis waa waraaq lxumaydi waay xumaydi ننكي وحو قري جيره وي معناه ابو حاتم وحري وصدوق هو آه، محمد بن زيد المكي ما هو محمد بن الشافعي ما شافعي ما طيب واحمد بن الشداد الترمذي أحمد بن الشداد الترمذي ترجم الله ما هيو مجهول بيقاركود كشيغين قالوا حين حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير المكي حافظك فقيه أهو وحلقوا تريا من كبار طلبة الشافعي قالوا تريا صلى الله عليه طيب قالوا حين <coughs> oo waxay leeyihin waa raggii imaam shaafici wax ka qaatay wey maanaa ayb wuu ka dambeeyey <coughs> qaala wuxuu uhi xadaanaa yaxya ibnu shulaym yaxya ibnu shulaym alqurashi xaafidku wuxuu leeyahay waa saduuqun sayi lxifdi saasuu le manaa ayb sa'altu waxaan weydiiyey buu yidhi casharatan toban oo min alfuqahaa'i ka mid a ah. can iliimaani iimaankan wax ka weydiiyey toban fuqahada ka mida ah ayaan wax ka weydiiyey iimaanka wax ka weydiiyey faqaaluu markaasa waxay yidhahdeen qawlun wey iimaanku iyo wa camalun camal wey <clears throat> ayib qawlun wa camalun taasi sidaan u tegi doonno culimmada salafka qaar badanoo ka mida iimaanka mamiimaanka iimaanka markay qeexayaan waxay ku gaabsanayaan qawlun wa camal waxaa laga wadaa marka qawlun markay yidhaahdaan waa qowlu lqalbi wa qowlu llisaan camalun markii la yidhaahdana waa camalu lqalbi wa camalu ljawaarix labadaasaa soo wada gelaya qowlu lqalbi maxaa laga wadaa qowluntaa waxaynu idhi labaa soo gelaya qowlu lqalbi qowlu lqalbiga waxaa laga wadaa bimacnaa inuu shaygii garto oo uu qiro qalbigu inuu ictiqaadiyo shayga oo uu qiro oo ogolaado waxaa la yidhaahdaa qawlu baa la yidhahda qawlu lisaanna waynu naqanaayo dee carabka ku hadalkiisa waay camaluntana labaa ka soo baxayso ninoo camalu lqalbi iyo iyo camaluuljawaarix camaluljawaarixi waa naqaanaayo dee xubnaha shaqaday qabtaan waay laakiin camalulqalbi maxaa laga wadaa camalulqalbi waxaa laga wadaa waa wixii siyaado ka aqiridda inuu shayga qiro maxaa siyaado ka ah? waxaa siyaado ka ah yani waxa weeye maalan yani maxabada jacaylku waa camalulqalbi khawfka iyo cabsidu waa camalulqalbi rajada inuu wax rajeeyo waa camalulqalbi wahaakadaa camalulqalbigu yani way ka way ka yani waxa wey way ka duwan tahay yani waxa weeyaan qawlun qalbiga way ka gedisantahay qawlun qalbiga waa inuu shaygii qiro ogolaado waa un intaa wixii intaa ka siyaadsan oo qalbigu uu qabto ogaansan maalan jacayl rajo maalan ka baqid khushuuc waxaasoo dhan waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa camalulqalbi baa la dhaha marka meeshan waxaa wada gelaya camalkaa labadaba ka qayb qaadanaya camalkaa labadaba gelayo waxaan u jeedaa qalbigaan dhihi laha qalbigaa wuxuu gelayaa qawlkana wuu gelayaa camalkana waa gelaya saas way maanaa oo marna wuxuu la wadaagayaa lisaanka carabkuu la wadaagayaa qowlka marna jawaarixduu la wadaagayaa camalka saas maana ayb wuxuu yidhi sa'altu waxaa kaloo weydiiyey raggii uu tobanka fuqahada ahaa ee uu weydiiyey buu inoo sheegay inoo tirinayo ayib marka meeshan hadda taqriiban sagaal buu inoo tirin doonaa kii tobnaad muusan sheegin muxaqiqu wuxuu leeyahay waxay u badan tahay inuu yahay imaamu maalik midka tobnaad ma soo aroorinin laakiin ayb kutubta qaarkood baa soo aroorisay imaam maalik marka imaam maalik inuu yaha dhici karta sa'altu waxaan weydiiyey buuhi sidoo kaleeta hishaam ibnu xasaan baan weydiiyey fa qaala markaasaa wuxuu yidhi qowlun waya iimaanku iimaanku iyo wa camalun camal wa kii horu isaguna ku raacay hishaam ibnu xasaan waa xaafid iqaaw nin iqaaw wey waxaa la yidhahdaa waa kaana min ahbat innaasi fii moxamed ibnu siriin baa la dhaha aayb waaa weydiiye bui ibna jurayj baan weydiiyey cabdimlik ibna cabdilcaiiz ibnu jurayj almawi isagana waa iqatun faqiih kaana yudallisu wayursil markaasaa faqaala wuxuu yidhi qowlun wa camal hadda dacfigiisa waxba ina yeeli maayo hadda xataa nin daciif oo min naxiyat alxifdi laakiin aimadii salafka ka mida uu ka soo arooriyo hadda qowlkiisii baa la sheegaya ragga ka soo guurinaya maadaama sanadku uu sax yahay أسجى ناحية الحفظ هذو ضعف ضعف كجتر ربنا ما قلنا ما هي معنا لأن أقواش السلف كم بترنا يا صوما لينك أيمد السلف ككم إذا أنا وضع كرتاي صار معنا أيمد السلف ككم إذا حدنا من حيث حديث أهان يحفظك إيه أنت إنك واحد كجيه ما دوا ذكرت عدالة دمية لينك عدالة دمية يا دمان وسألت ابن جريج بويدية فقالوا في قول ويعمل وسألت واحد ويدية سفيان الثوري بويدية سفيان بن سعيد الثوري إمام أهل الكوفة فقال مركاسا وحوري قول ويعمل إي عمل وسألت وحا ويدي المثنى بن ما ويدي حافظك وحوري وضعيف اختلط بأخرة وكان عابدا حق حديث ضعيف ويهي إليه لكن مدي السلف كمدي مدي السلف معنا فقال مركاسا وحوري قول ويعمل إي عمل وسألت وحا ويدي محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ما ويدي faqaala markaasaa wuxuu yidhi qowlun wa camalun saduuq wey wa sa'altu waxaan weydiiyey moxamed ibni muslim altaa'ifi faqaala markaasaa wuxuu yidhi qowlun wa camal saduuqun yukhti min xifdi wa isagan xagga xifdiga wuu gafaa <coughs> laakiin waa culimadii ka mid wa sa'altu waxaan weydiiyey fudayl ibnu cayaad baan weydiiyey imaamkii iqadaha shaykhuulxaram faqaala markaasaa wuxuu yidhi qowlun wa camal wa sa'altu waxaan weydiiyey naafic ibnu cumar aljumaxi iqa habti awey ah faqaala markaasaa wuxuu yidhi qowl way imaanku iimaanku qowlun wey iyo wa camalun camal wa sa'altu waxaa kaloo weydiiyey sufyaan ibnu cuyayne ayaan weydiiyey imaamkii fa qaala markaasaa wuxuu yihi qowlun wey wa camalun iyo camal wey waa qowl iyo camal sagaal imaam buu ka soo guuriyey soo maha sagaal imaam biisnadi sagaalka imaam imaamka tobneeya inuu maalig yahay baa dhici karaysa sida macnaha wax weeyaan uu sheegayo mucaqiqu aarka marka waxaa soo guuriyey tobanka nin ay ku jiraan ama sagaalkaasi ku jiraan ajuri baa shariicada ku keenay lalakaai isagana sharxu usuul ictiqaadi ahli sunna laakiin waxoogaa way isyara khilkhilaafsan yihin waxoogaa ninbuu mid meesha ka saaray mid kaluu soo gelinay saas macnaha ayib وأخبرنا أبو, أبو عمرو الحيري هذا بالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم